allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin wabacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii muqadima fii usuuli tafsiir lishaykh islaam ibnu taymiya raximahu llah waxaan soo gaarnay hadalka uu shiiku yidhi wa min atanaasuci khilaafka waxaa ka mid ah almawjuudi ka soo arooray canhum salafka maa macno yakuunu lafdu lafdiguu noqonayo fiihi macnahaas muxtamilan mid aqbala lilamrayni labada arrimoodba imaa likownihi lafdigu inuu yahay darteedu u aqbalaa mushtarakan mid la wadaagsado fi luqati xagga luqada ka lafdi qaswara sida lafdiga qaswara oo kale alladii lafdigaasoo yuraadu bihi loola jeedo arraami kan ugaarsadaha ah wa yuraadu bihi waxaa kaloo loola jeedaa alasadu libaaxa iyo walafdi cascasa wa ka lafdi cascasa cascasa lafdigeedoo kale weeye alladii lafdigaasoo yuraadu loola jeedo bihi lafdiga iqbaalu leyl habeenka soo qaabilidiisa iyo waidbaaruhu dabajeedintiisa wa imaa likownihi labada macno sababtuu ixtimaala waxay kaloo tahay wa imaa likownihi lafdigu inuu yahay mutawaadian mid iswaafaqay fi lasli asalka mutawaadia iyo horaan usoo sheegnay iyo waxa weeyaan mushtaragaba oo markaan sharaxayna alfaada shanta macno ay ku timaadaan soo sheegnay mutawaadica sababta ah inay kusoo kitaabka ku soo imaanaya darteed mutawaadica marka waan soo sheegnay waxaan nidhi lafdiga hadduu afraad badan leeyahay afraaddaasna uu ka dhaxeeyo si siman uu uga dhexeeyo oo aysan kala wax wax dheeraada aysan ku kala lahayn afraad kala duwan uu ka dhexeeya waxa weeyaan afraaddaas oo dhan lafdiga waa loo isticmaalaa si siman oo aysan midna midka kale uusan dheeraad kala lahayn kaasaa la yidhaha mutawaadi waa nagii ku soo miaalinay ka lafdi alinsaan alinsaan waxa weeyaan wiilka iyo gabadha iyo ninka weyn iyo kulli banu aadan kasta qofkii ah insaan a laleeyahy ama bashar alale laleeyahy lafdulinsaan marka uma kala sokeeyo ma kala xigaan wiilka iyo gabadha iyo ninka duqa iyo midka caawa dhashay ma kala xigaan mid walbaaba waa insaan iyagii waa kala duwan yihiin mid waa gaal mid waa muslim mid waa yaryahay mid waa wenyahay mid waa rag mid waa dumar laakiin lafdiga oo ah insaan ma kala xigaan bashar haddii la yidhahna ma kala xigaan kaasoo kalea waxaa la yidhahdaa lafdigaas afraad badan uu leeyahy waa u siban yihiin kaasoo kalea waxaa la yidhaahdaa mutawaadi afraaddaasoo dhan waa isku waafaqday lafdigan inay wada leeyihiin Ah, mid walba insaan weey marka waa isku waafaqeen kaasoo kalea la yidhaha mutawaadi kaasoo kalea la yidhaha mutawaadi marka dhowr macnaa lagu fasiraa dhowrka macnana lafdigaa mutawaadi oo ka dhexeeya ah, lafdigaa ka dhexeeya oo asalkiisu ahaa marka afraadii mid kamid aha lagu fasira haddana eh, shi kale wuxuu ku fasiraya afraadii mutawaadian soo hoosgelayda mid kaloo ka ayaa lagu fasiri taasna waa mid markaasu waa ima likowni lafdigu inuu yahay mutawaadian mid iswaafaqa fi lasli laakiin ilmuraadu waxaa loola jeedaa bihi lafdiga axadu nawcayni wey fiiri kii hore mushtarag waa nagii soo sharaxnay mushtaragii waa soo sharaxnay waxaan nidhi lafdi mushtaragahaa jira oo macnahana waa loo isticmaala kana waa loo isticmaala mushtaragana waa soo sheegno waa hal lafdi oo macaani badan ku dhaca ah, lafdigii waa waaxid macaaniduna waa badanta sida waxa weya waxaan kusoo miaalinay cascasa oo kale iyo qaswara iyo waxa weeyaan eh, waxa weeyaan labadaasaan kusoo miaalin oo marka la yidhaha qaswara libaaxna waa la yidhaahdaa ninka ugaarsadahana waa la yidhaha waa ka dhexeeya caynun oo kale waanan ku miaalinay caynun ishaadana waa la yidhahdaa tambiyahana waa la yidhaahdaa waa ka dhexeeya uma kala sokeeyaan lafdigaasoo kalea la yidhaha mushtara waa ka dhexeeya labadaba marka mushtaraka sida loo haddii kana waa imaamaa ku fasiray kana imaamaa ku fasiray waa nagii ka soo hadalnay xalay oo nidhi waxaad fiirineen labada macno inay isdiidayaan iyadas isdiiday haddaysan labada macno isdiiday sida waxa weyan in lagu fasiro libaax iyo ugaarsade ma isdiidayaan oo waxa weyan libaaxiina waa ka cararayan waxa weeyaan dameerihii oo dameer waxa weeyaan mar alla marka dameerihii waxa weeyaan gurijoogta ay libaaxka waa ka caaraya cararayaan ina dameer dameerka duurjoogka aha ka carara labadaba ku fasir ila isdiidi mayaan macnaheeda waxa wey laakiin hadday isdiidayaan labadooda aysan isaqbali karin sida xurigi oo kale oo duhr iyo xayd lagu fasilo waaad waa inaad kala rajaxdaan ilaa lama dhihi karo labadaba waa loola jeedaa ee labadaba ku tirsato lama dhihi karo ilaa labadooda iskumar dhamaamayaan marka mutawaadiaana waa sidoo kale lafdigu macnahana waa loo isticmaala kana waa loo isticmaalaa laakiin midaa loola jeedaa midaa loola jeedaa amase waa labadaba waa aqbali karaa sidii oo kale fiirinay haddii labadaba uu aqbali karo labadaba waa ku fasiri hadduusan aqbali karin oo mid loola jeedana kaasaa daliil u raadine iyo murajix aad ku rajaxdo waimaa likownihi lafdigu inuu yahay mutawaadian mid iswaafaqa filasl asalka laakiin ilmuraadu macnaha loola jeedo bihi lafdigaas axadu nawcayna waa labada nuuc midkood oo axadu shay-ayna waa labada shay midkood laba nuuc haddii uu wax weyn ka dhexeeyey macnuhu labada midaa loo jeedaa maanta ama amase waxa weeyaan laba shay ka dhexeeya labada shay midaa loo jeeda ka damaa'ir sida damiiryaalkoo kale fii qawlihi ilaahay qawlkiisa ku jira uma danaa waa soo dhowaaday fatadallaa waa soo laalaadsaday fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qawsayni laba qaansa qadarkood ow adnaa bal adnaa waaba ka soo dhowaaday marka danaa waa soo dhowaaday yaa waayo cidda damiirka loo celina damiirku waa huwa huwana waxa weeyaan allah waa loo celi karaa malaku jibriilna waa loo celi karaa allahna waa loo celin karaa malakuljibriilna waa lafdi huwa damiirka ah lama kala xigo sidiis dhagax ataa huwa dhagax waa la dhihi karaa geed waa loo celi karaa huwa waana ka dhexeeya waa musta maba la kala xigaba damirka huwa ah damaairta odhan waaba saasay mogta damaairta lama kala xigo marka hadda aayadan laakiin ma waxa loola jeedaa allah mase malakuljibriil haddaad fiirido waa nagii maxaa loo fiiriyaa labadayna laguma ridi karo maanta labadii laguma dhidi karo oo ma dhigi kartid uma danaa alle iyo malku jibriila soo dhawaaday ila danaa waa waaxid ah, damiirku waa mufrad mid waa laazim markaa inaad ka dhigto labadana waa ka dhexeeya haddaad fiirido saabiqa ilaa waxaan idhi saabiqa iyo laaxiqa la fiiriya in malku jibriil loo jeedaa kuusoo bixi sababtaa maxaa ka horreeyey waxaa ka horreeyey nabiga marka laga hadlaayo sala allahu calayh yaa diinka bara ila ilahay wuxuu wamaa yandiqu cani ilhawa hawe nabigu kuma hadlo in huwa ilaa waxyu yuuxa callamahu nabiga qur-aanka iyo waxyiga waxaa bara shadiid اlquwa xoogagiisu miday adag oo xataa waxyigii loo soo dhibay laga dafi karin oon ka qasi ee sidii loogu dhiibay u keenayay shadiid اlquwa duu miratin xoogga u saaxiib ah amase duu miratin qurux u saaxiib ah labadaba waa lagu fasira waana labada waa sax ila magujibriil waana qurxoon yahay fastawaa waa kor noqday uma danaa waa soo dhawaaday malakul jibriil fiil hadaad damayrta horay ka soo bilowdo malakul jibriilay ku socotaa ah, callamahu shadiid lquwa duu miratin fastawaa marka sidaas marka la fiiriyo uma danaa waa soo dhawaaday fatadallaa waa soo laalaadsaday koruu ka soo degay waa soo laalaadsaday fa kaana wuxuu noqday qaaba qowsayna laba qaansa qadarkooduna malakul jibriil soo istaagay nabi maxamed sala halkaas markaad fiirido waa saas haddaad laaxiqa fiirido gadaal maxaa ka dambeeya waxaa is leedahay alla loo jeeda uma danaa fatadalla fakaana qaaba qawsayn ow adnaa fa awxaa wuxuu u waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisa cabdihi damiirka ku jira meel aan allahi looma celi karo lama dhihi karo ilaa nabiga ilaa cabdihi malaku jibriil addoonkiisa maad dhihi karta markaad marka laaxiqii fiiridana waxaa ka muuqata allah in laga hadlaayo markaasoo kaleeto waxaad u baahan tahay murajix khaariji ah daliil ka baxsan aayaddan ood ku kala xoojidaad u baahan tahay daliil ka baxsan ilaa saabiqii iyo laaxiqiiya istacaaruday sida daahirkaaga tacaarud ma jiro xaqiiqa laakiin adiga daahirkaaga iyo dacfigaaga xadiis saxiixa la hayaa nabigu inuu yidhi sala allahu calayh malakul jibriil ayaa ii soo dhowaaday oo soo degay oo halkaas qoraxdu ka soo baxdo asagoo lix boqol oo garab le aan arkayuy ah, markii ugu horreyda waxayna ahayd waxyiga nabiga uu ku soo degay ah, markii nabigu waxyi ku soo degay ayaanu fatra dhacdo waxyigaa macnaha muddo kala go nabiga waa murgay buur uu korxata iska tuuru damco waana la yidhi nabiga allah tahay oo joog waa iska qalbiga u degay waa ayaanu joogay ayaan waxyigi waa maqan yahay waa murgay buurihii ku laabtay waxaa la rasuul allah ha qaata ah, markaas danbuu markaa malakul jibriil inta halkaan ka soo laalaadsaday oo soo degay uu u soo dhowaaday sidii alla u abuuray isagoo lix boqol oo garab leh uu caadi u arkay nabigu sala allahu ala slm markaasuu gartay ilahay inuu nabiga inuu karaameeyey rasuulka loogu soo dhiibay waxyiga khalaas marka xadiidkaasa caddaynaya waxa laga hadlayo inay tahay malakul jibriil marka waxay noqonaydaa uma danaa waa soo dhowaaday malakul jibriil fatadallaa waa soo laalaadsaday fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qawsayni laba qaansa qadarkood qaabku waa qadarka macnahaasaa ugu fasaxsan macno kalaa jira in la yidhahdaa qaaba qawsayni laba qaanso qaabkood qaabka markaas waxaa la yhahdaa qaansada xarigga marka lagu xidho meesha gacanta lagu qabto iyo xariggu meeshuu ku xidhan yahay inta ka dhaxayda waa hal qaab xariga meesha kale uu ku xihan yahay iyo meesha gacanta lagu hayana oo kabidul qawskaa ayadana waa hal qaab marka qaansadiiba laba qaabay noqone ah, laba qaanso qaabkood marka afar qaabay noqone waa labadii qaanso qadarkood halkay imaane iyaduna halkay imaane marka qaabka laba macnaba lagu fasa qadarka waa la waana sida ugu fiican laba qaanso qadarkood ayuu usoo jirsaday ah, macnada saddexaadna waa jira laba dhudhun ah marka fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qawsayni laba qaanso qadarkood ay miqdaara qawsayni ow adnaa owdu shaki maahan waxa hadla waa alle alle ma shakiyo waxa wey marka ow adnaa amase waa ka dhowaa ah isku dhihi bali adnaa waa ka dhowaa ah wey waa xaqiiq bal wa weeyaan owdan bal waxa wey ow adnaa bal iska mid laba qaanso inuu waaba ka dhowaaba warsalnaahu ilaa miati alfin o yaziiduuna ha nabi yuunus waxaan u dirnay boqol kun o yaziiduuna anaga un ka badnaay maaha qur-aanka shaki ma galo bal yaziiduuna wey way ka badnaayeen iska daa inay boqol kun ahaayeen marka waasa ee kama yarayn ee waa ka badnaayeen o waa saas marka fa oo waxyigi alla usoo dhiibayuu keenay ilaa cabdihi cabdullaahi addoonka alla u waxyooday taas isaga damiirka ilaa cabdihi ku jira meel kale looma celin karo ilaa cabdihi cabdillaahi addoonkii alloo nabi maxamed ahaa aa malakul jibriil u waxyooday waa sidaas waa dariiqu tafsiir kale fa owxa allaahu halkaas markaad joogtaa damiirka bedeli fa owxa allaahu allah u waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisii maxamed ahaa biwaasitati jibriila jibriil uu soo marsiiyey jibriil biwaasitati jibriil labada macnaba waa saxiix marka damiirkaas oo ah uma danaa huwa weeye damiirku damiirkaasaa qaarna waxay ku fasireen sida cabdullahi bni cabaas laga wariyey waa allah weliba riwaayad bukhaarigana waa jirtaa oo leh waxa weeye dana aljabbaaru allihii jabbaar ah ayaa soo dhowaaday fatadalla laakiin shariik ibn cabdillaahi alqaadi ayaa riwaayadaas la tafaruday sidaas darteeda xaafid ibnu kaiirna wuu caddeeyey in la inkiray matnigaas xaafid ibnu xajarna fatxulbaariguu ku caddeeyey oo yidhi waxay ka mid tahay waxalaha lagu inkiray oo uu la tafaruday isagu marka waa wahmi isagu leeyahay waxa wey riwaayadaas lama ictimaado bukhaarigayna ku taalla marka waa sidaas marka damiirkaas labada wa u sinan yahi xagga luq ahaan waa mutawaadi huwa allana waa loo celi karaa malaku jibrilna waa loo celi karaa saas darteeda saxaabadii qofna qaarna wuxuu ku fasiray malakuljibriil qaarna wuxuu ku fasiray allah damiirkaas marka kaasoo kale marka waa in la kala rajaxa marka laazim in la kala rajaxo marka axaadiista saxiixa lagu kala rajaxa waxaa la leeyahay waa malakuljibriil mhm. faowxaa laba macno ayaan ku fasirnay faowxaa jibriilu ilaa cabdihi cabdillaah waa macno iyo faowxa allaahu alla wuxuu u waxyooday ilaa cabdihi biwaasitati jibriila oo owxaada faacilkeeda inaad u celido allah iyo inamada ku jibriil u celido labada macnaba waa sawaab yidhi xaafid ibnu kaiir laakiin sharaxa cuthaymiin shaarixu wuxuu leeyahay sida feecan damaairta hore o dhanna waa in jibriil lagu wado fa owxaa damiirkeedana loo celsho allah marka laakiin xaafidku wuxuu leeyahy labada macno waa saxiix waaya wa ka lafdi lfajri oo kaleeta alfajri sa wlfajri walayaalin cashr washafci wاlwatr taasoo kale fajri lafdiga ah iyo washafci lafdiga ah iyo walwatri lafdiga ah iyo walayaalin cashri taasoo kale iyo wamaa ashbaha dalik wixii shabaha aada iskugu khilaafeen salaf maalan alfajri maxaa loola jeedaa qaar waxay ku fasireen waxaa loola jeedaa fajru yowmi naxri maalinta bisha dilxija toban tahay maalinta bisha dilxija bisha carafo soomaalidu u taqaano bisha dilxija maalinkay tobanka tahay oo ciidda ah maalinkaas subxigiisa dhalashadiisa wey fajri waxaa la yidhaha horta awalulqadaar subxiga awalkiisaa fajri la yidhaha asaga khilaaf ma leh waa maalinkee fajirka waa awsaaf mawsuufkeedii xadfan yahay fajru yawmi man ah, fajru yawmin waa maalinkee fajarkan mawsuufkii oo yowmkii waa la yska xadfay fajarkiiyaa la sheegay marka waa fajarkee qaar waxay idhahdeen waa fajru yawmi nahri qaar kaleetana waxay yidhaahdeen fajrigan waxaa loola jeedaa fajru ymi ah, fajru wali yowmi muxaram awal yowmi muxaram muxaram maalinka ugu horeeya fajarkeeda wey waa mutawaadi sababtoo ah maalinka tobnaad ee ciidul adxaa fajarkiisa fajaraa la yidhaha magacaas waa iska leeya maalinka muxaramka u yahayna dhalashadiisa fajara la yhaha kulligooda ka dhexeeya marka lafdi waa ka dhexeeya waa mutawaadi sow ma jeedis laakiin oo yoom kastoo fajri ah subax kastoo dhalaata fajri waa la yidhaahdaa marka mana isdiidayeen inaad ku wada fasirto markaan sababtoo ah ilaahay inuu ku dhaarto waxa weya yowm ladxa waa maalin weyn yowm lxaji abar weyn bisha muxaramna ayadana fadiilooyin ay leedahay shahrullaahi muxaram inuu labadaba ku dhaarto wax maanicahu diidaya male marka haddii la yidhahdo labadaba waa loo jeedaa wax maanica ah male wax maanica ah malaha mar haddaan wax maanicu jirin labadaba ku idlaaq washafci shafciga tirada isla egaan ku dhaarto ilahay yidhi xaa loola jeedaa afar qowlaa ku jirta bal saddex soo qaado qaar culimmada waxay yidhahdeen shafciga waxaa loola jeedaa yowmu naxri maalintaas ciidda oon hadda fajarkanaan ku sheegnay maalinkaas waa tiro isla ega mogta waa maalinta toban ee ta bisha dilxiji waa tiro isla eg maalinkaasaa loola jeedaa qaarna waxay dhahdeen watrigana waxaa loola jeedaa yawmu carafa lacarafa waa sagaal waa tira isdheere ah, tiro kala dhiman wey waa sagaal qowl waa qowlkaa qowlna wuxuu leeya maya loolama jeedo shafciga waxaa loola jeedaa awsatu ayaami tashriiq maalinka koob iyo tobnaad oo bisha dilxija iyo maalinka labiyo tobnaad iyo maalinka saddex iyo tobnaad saddexdaas maalmood waxaa laysku yidhaha ayaamu tashriq saddexda maalmoodoo marka dadku xajinayaan ay dhagaxa tuurtaan wey oo saddexda buurood buurtiiba toddobada dhagax lagu tuuro saddexdaas maalmood waxaa laysku yidhaahdaa yowmul ayaamu tashriiq marka maalinka dhexe oo labiyo tobankaa qofku marku maanta koob iyo tobnaad tuurto maalinka labiyo tobnaadna uu tuurto yowmu nafri lawala leha maalinka labiyo tobnaad qofkii rabaa waa iska tegi karaa faman tacajala fii yowmayni qofkii laba maalmood markuu tuurto iska taga oo yidhaha aniga xaj waa ii dhammaaday falaa ifma calayhi wax dembiya korkiisa ma ahani tiradina waa isleegta waa labiiyo toban soo maaha yowmu shaqi waa kaasu yidhahdeen waman taaqana qofkii dib u dhaca oo maalinka saddex iyo tobnaad oo bisha dilxija joogoo tuurtana falaa ifma calayh asna dembi korkiisa ma ahanin liman ataqa qofkii alla ka baqa maalinkaasna waa tiro islees oo saddex iyo toban waa kaasa marka waa shafci walwatri saasaa loola jeeda maanta tobnaad waa shafcigii watrigiina waa maxay maanta saddexiyo tobnaad waa qowl labaad qowl saddexaad waxay leeyihin makhluuqoo dhan waa shafci iyo watri tiro isleeg iyo tiro isleeg waxa weyaan ama waa tiro isleeg makhluuqoo dhanba ama waa un tiro isleeg soo maahan dhammaana alla ku dhaaftay makhluuqii o dhan hayadana waa qowl saddexaad qowl afraadna waa igu waa jira laakiin aan wax weyn saas u xoog la ahayn marka isma diidayaan marka saddexda qodob ilaahay inuu ku dhaarto dhammaan makhluuqa oo uu ku dhaarto waxa wey yowmu naxri iyo yowmu waxa wey carafa oo uu ku dhaarto ayaamu tashriiq dhammaan dhammaan inuu ku dhirto maxaa u diida inuu ku dhaarto mar haddaan waxa wey daliil kala gooyo lahayn waxa wey dhammaan waa lagu fasiri karaa laakiin qowlka mashhuurka ay jumhuurtuna qabaan adiladana xoogaa qaarkood xoogaa istinaasa looga helayo waa qowlka ah in loola jeedo sharciga yowmu naxri oo maalmihii tobankaha ku dhammaanayo watrigana yowmulcarafa yowmulcarafa waa maalin weyn waa maalinka addoommada ugu badan ilahay naarta ka xoreeyo waana maalinka shaydaanku ugu dubliga badan yahay ta arko addoommadii uu islaa naarta wehelka ugu noqonayanoo la xoraynaayo markuu arko waa maalin weyn waa maalinka xataa qofkan xajka joogin oo gurigiisa joogaa hadduu soomo laba sano ilahay ugu dambi dhaafo waa maalin weyn watrina waa ta shafcigana yowmulxaji labar weeye tobanka maalmood oo bisha dilxijana sideedaba haddii xadiidka bukhaari muslima ku sugan maa min ayaamin alcamalu saalixu ila allahi fiihinna min hadihi alayaam maba jirtaba maalmo camal saalixa la sameeyo ilaahay ka jecelya maalmahaas ah, saxaabadu markay maqleen waa la yaab waxay idhahdeen walaaljihaadu fii sabiilah jihaad fii sabilah xataa ka war markaasaa nabigu yui walaaljihaadu fii sabiili اllah ilaa rajulan kharaja binafsihi wa maalihi walam yarjic bishay ah, hal jihaadaa jira oo maalmahaas ka fadli badan camalka kale waa maxay waaxid naftiisii iyo isaga iyo maalkiisiiba ku duulay ee jihaadka ku aaday ee aan waxba la soo laaban fartii lagu dilay kaas waxaa maalmahaas camal la siiyey amal la sameeyey waa ka ajar badan yihi laakiin ma jiro cibaado kaloo la sameeyo maalmahaas ka fadli badan marka maalmahaas marka in loola jeedo oo maalinka waliba labada maalmadoo ugu si fadliga badana loola jeedo waa dhici kartaa waana qowlka ugu mashhuursan marka waxa weeyaan hadda lafdu lfajri labada maalmoodoo lagu fasiray shafciga afarta lagu fasiray iyo watriga waxa weeye ma kala xigaan mar haddiina kulligood uu ku dhacayo wax daliiloo diidayaan aan la arag in lagu wado idlaaqo dhibma walayaalin cashrin saddex qowlaa jirta intaan hadda xasuustaan ka sheegaya saddex qowl weeyo tobanka ugu horeeya ramadaan tobanka ugu horeeya bisha dilxija oo tobankan hadda sheegaynay ah, iyo tobanka ugu horeeya muxaram saddex qowl wey saddexdaba in loola jeedo wax maanic mara istacaarudaya oo la yidhahdo saddexdaba alla waa ku dhaarta wax maanica male iyadana waayo iyo wamaa ashbaha dalika wixii sidaasoo kalea ah oo tanna lagu fasiro tanna lagu fasiro waxa weya waxaad fiirina ma istacaarudayaan mase istacaarudi mayaan haddaysan istacaarudayn ku wada xambaar hadday istacaarudayaan kala rajax sidaas wuxuu yidhi fa milu haadaa kanoo kale u qad yajuusu inuu bannaanaadaa dhici karta an yuraada in loola jeedo bihi lafdiga kullu lmacaani macaanida dhammaanteed allatii macaanida qaalaha ay yidhahdeen asalafu salafku waqad laa yajuusu daalika arrinkaas inuusan bannaanayna waa dhici kartaa ayadoon bannaanayn waa miaalin waxaan ku miaalinay qur'igii ah, wlmualaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru saddexda qur'i maxaa ilaa loola jeeda mase duhri waa naga xala shaafna taas marka lama dhici karo mana banaana inaad tay labadaba waa loola jeeda maaa labada isku mar dhammaan maayaan ah, way kala badan yihiin marka gabadhii waxaa la rabaa xad ayaa sharciga u deji waa kay midkay ku dhammaanay ciddadeeda kaasoo kale marka loolama wada jeedo ee midaa loola jeedaa tarjiixu rabaa kuwa aan istacaarudayna waa loo wada jeeda hadleeda dariiqadaas haddaad qaadato waxa weeyaan aqwaasha tafsiirku waa isbasiiday kuu noqona marka waa kuu fududaana aqwaasha tafsiirku hayla keliya waxaad fiirinaya inay istacaarudayaan iyo isa istacaaruday bis intaasaad fiirinay wuxuu yidhi marka fa milu haadaa kaasoo kale oo waxa weeyaan sidaana lafdiga uu aqbalayo sidaana uu aqbalayo lafdiga ama mushtarag yahay ama mutawaadi yahay qad yajuusu inuu banaanaada la arka an yuraada in loola jeedo bihi lafdigaas kullu macaani macaanida dhammaantood allatii macaanida qaalaha yidhahdeen aslafu salafka waqad laa yajuusu inuusan banaanaynna waa dhici karta daalika arrinkaas falawel midka hore marka markuu banaanaado waxaa lagu leeyahay markaad leedaha waa bannaan yahay oo waxa weeyaan waxaan leeyahay qaswara libaaxiina waa loola jeedaa ninkii ugaarsaayana waa loola jeedaa hayadaanu ilaahaa soo dejiyey macnayna ujeedaahe see loola jeeda laba dariiqaba waa dhici kartaa in la yidhaahdo aayaddu maray soo degtay libaaxaa loola jeeday mar kaley soo degtay waxaa loola jeeday ninka ugaarsadaha hade aayad laba goor soo degtay inaan daliil qadciya loo hayna waanaga sheegna ama daahir xataa taas waa dhici kartaa marka lagu leey loola jeedaa waxaa kaloo dhici karta in hal mar ay aayaddu soo degto laakiin waxaa la idhahdaa xamlulmushtaraki fii macnayey waana bannaan tahay lafdiga mushtaraka labadiisa macno hal mar in loola jeedo mar haddaysan istacaarudayn ama macaanida badan hal mara loola jeedo haddaysan istacaarudayn jumhuurtaa qabta matnigayna noogu imaano casharkeenaanayba ka mid tahay insha allah marka wuxuu ku leeyahay wuxuu kuu sheegaa sidaan labadaba waa lagu xambaaraa hadday badan yihiina dhammaan waa lagu xambaaraa marka lagu leeyahay laba dariiqay u maraan culummadu inay yidhaahdaan kulli waa loola jeedaao aayaddu tanna waa ku soo degtay tanna maray ku soo degtay tanna maray kusoo degtay ama hal maray soo degtay markaasaa dhammaan loola wada jeeday qowlkaas dhammaana xoog badan hal maray aayaddu soo degtay markaasaa waxaa loola jeeday tobankaaba inuu ramadaan ugu horeeyo tobanka ugu horeeyo dilxija tobanka ugu horeeyo muxaram dhammaan alla waa ku dhaartay wuxuu ku yidhi falawalu kan hore oo ah labadaba macaanidoo dhan in loo jeedo sababta loogu jeedaa waxay tahay imaa likowni aayata aayaddu inay tahay nazalad inay soo degtay marratayni lama mar oo marra kan loola jeeda marra kan oo fa uriida loola jeedo bihaa aayadda haadaa macnahan taaratan mar wa haadaa macnahaanna taaratan mar taas waa mid aayadda laba maray soo degta mar macnahana loola jeeda marra macnaha khalas ka gud waaya wima likowni lafdi lafdiga inuu yahay lafdiga almushtaraki la wadaagsado sida qaswara oo kaleeto iyo weeye iyo cascase yajuusu inuu banaan yahay an yuraada in loola jeedo bihi mushtaraga macnayaahu labadiisa macno sidaas damaana fiican labada macnoba hal maray aayad soo degtay laakiin markaasaa lafdigan mushtaragga labadi macnoba loola jeedo ayadan waxa weeyaan farad min qaswara hal maray soo degtay laakiin qaswaraha markaasaa waxaaba loola jeeday libaax iyo ugaarsadaha labadaba markaasaa loola jeeda waimaa likowni lafdi lafdigu inuu yahay lafdiga almushtaraki la wadaagsaday yajuusu inay banaanta an yuraada in loola jeedo bihi mushtaraga macna yaahu labadiisa macno id ile laakiin waa markays istacaarudayna ogow id ile qad jawaza waa dalika dalika waa maxay xamlu lmushtaraki calaa macnayeyhi fi aani waaxid wey dalika waxaa lagu sheegaya mushtaraka in manihi labadii macnaba lagu hal mara lagu xambaaro ama macaanidii badneed id ile qad jawaza waa baneeyey dalika arinkaas oo ah xamlulmushtaraki fii macnayeyhi calaa macnayeyhi dhe xamlulmushtaraki calaa macnayeyhi idaa lam yakun baynahumaa aw baynahum tacaarud mar haddaan marba labada macno ama macaanida badan iska hor imaanayn hal mara in lagu ilaaqi karo waxaa baneeyey akaru fuqahaai fuqahada badankoodii waa baneeye waa banaanta yidhahdeen hal mar inta lafdigan alla soo dejiyey aswara wy farad min qaswara halkii mara qaswara in lagu xambaaro libaaxi iyo ninka ugaarsadaa cascasa lagu xambaaro idbaarki iyo iqbaalki hal mara lagu xambaaro fajrigii fajru yowmi naxri wa fajru awali yowmi muxaram shafcigii kadaan sidii o kale lagu ambaaro halkii mara saasay u ban agaru fuqahaa badanta yidhah fuqahada almaalikiyati maalikiyada ah, iyo washaaficiyati midda imaam shaafici loo nisbeeyey walxambaliyati kul aarkood waa ogolaadeen iyo weliba waxaa ogolaaday oo sidaas baneeyey wa kaiiru in badan oo min ahli kalaam xataa ka ah. qaar badan xataa ahli kalaamka yaaba ogolaaday oo yidhi waa banaan oo ku raacay ahlu sunnihi waaya wa imaa likowni lafdi lafdigu inuu yahay mutawaadica tan hore wuxuu mushtarak ilaa l waxa weya markuu macnahan aqbalaa macnahan aqbalaayo labu mid yahay imaa mushtarak inuu yahay wa imaa mutawaadi inuu yahay wa imaa likowni lafdi lafdigu inuu yahay mutawaadican mid iswaafaqay fayakunu wuxuu noqonaa mutawaadiu marka caaman caam ilaa haddii la yidhi hadda bal insaan afraadoo dhan waa ka dhexeeya oo insaaniyada soo ma aha marka haddii insaanka lagu dhawaaqo dhammaan afraaddii loola jeedo wax maanica ma jiro haddaan daliil khasiisaya lahayn wa imaa likowni lafdi lafdigu inuu yahay mutawaadian mid iswaafaqay fayakunu wuxuu noqonaa mutawaadiu marka caaman caam waa goorma idaa lam yakun hadduusan u sugnaan litaksiisihi gaaryeelidiisa muujibun daliil waajibiya waxa weeyaan haddaan macnahan iyo macnahan waa mutawaadi o waa ka dhaxeeya afraadan oo dhan uu ka dhexeeya lagu fasiray sida fajarkii oo kale afraadoo dhan ayuu ka dhexeeya haddaan la helin daliil ku qasiso yidha kaasaa loola jeedaa dhammaa waa xaalaleya caamu ku yahay dhammaan waa loola jeeda daliil ku mid haddaan la helin waxaa la leeyahay dhammaan waa loola jeedaa ah. markaasu wuxuu yihi wima likowni lafdi lafdigu inuu yahay mutawaadian mid iswaafaqay fayakuunu wuxuu noqona caaman caam idaa lam yakun hadduusan usugnaan litaksiisihi gaaryeelidiisa oo mid ka mida ah lagu gaar yeelo muujibun wax waajibiya fa haada nawcu nawcaan idaa saxa fiihi hadday ku ansaxaan alqowlaani laba qowl kaana wuxuu ka mid noqonaa min asinfi aani sinfigii labaad sinfigii labaad ma taqaan waxa weya min alcaami aladii yudkaru lahu amila soo anagii ikhtilaafu tanawuca waa nagii ku soo sheegnay laba inuu yahay inuu yahay musane asmaa badan leh oo macaanidoodu kala duwan tahay daatadana wada tusta ah, sida nabiga weeya musamihii asmaa badanuu yeeshay maxamed axmed almaaxi alxaashir alcaaqib kulligood asmaadaas o dhan musamahanay ku wada dhacaydaa laakiin macaanidu waa kala duwanta sida allah asmaadiisii o kale allah waa musamihii asmaadiisa tirada badan kulli daatadiisay ku wada dhaceen macaanidoodu waa kala duwan kaas miduu ahaa ikhtilaafu tana marka haddii qofna uu macnahan magacaan sheego ilaahay qofna magaca kale sheego isma khilaafin soo nagi soo nigi ama magacaa nabiga mid sheegay midna magacaas kaleu sheegay isma khilaafin kaasu wuxuu ahaa nooc oo ikhtilaafu tanawuc la yidhaha nuuc labaadoo ikhtilaafu tanawuc aan soo sheegay oo ahaa lafdi caam ah sida adaalim oo kale in macaanidii guudo tusaayay mid kamida qofku sheego kan kalena mid kamida sheego aalim waa naga kusoo sheegnay qofna inuu ku fasiro kii salaada dayacaayey ood ka takiirinay midna midkii sadaqada dayacay sekada dayacay labadaasay ahaayeen ikhtilaaf tanawu kii dambaa mutawaadi aanu kamid yah mutawaadi aanu kii dambu kamid yahy ila fiiri waxa la yidhi fajriga waxa weeyaan kullu yom waxa weya kullu awali hadaad maxaa la yidhahdaa fajriyaa la yidhahdaa dhammaan maalin kasta awalkeeda fajri waa la yidhahdaa marka haddii aayaddii lagu fasiray saddex fajri oo waxaad leedahay kulligood waa soo wada gelgelayaan fajriga ay ku wada dhacayeeneen caamka alfaadiisiya midba qayb sheeg caamkii waxaan rabaa macaanidiisii a midba in un ka bis waa kale waa daalimkii qofa macno ka sheegaya oo mid ku miaalay kii salaada dayacay midna ku miaalay kii sokan dayacay tanna waxaad leedahay fajri kulli waa la yidhaahdaa mufasiriinta mid wuxuu sheegay fajru yowmi naxr midna wuxuu sheegay fajru wali yawmin min almuxaram marka isma diidan sida waa caamkii un macaanidiisii oo qayb ka mida la sheegay taasuu ka mid noqonaa nooci labaad waa halkaas fahaada nooc idaa saxa fiihi lqowlaani labada qowl markay ansaxaan markay ansaxaan waxay ula jeedaa labada qowl waa inay sugnaadaan salafkii ka sugnaadaan waana inaysan istacaarudayn ah. markaas kaana wuxuu ka mid noqonaa min asinf aani waa caamkiioo qof walbaaba macaanidiisii guud qayb ka mida sheegay wa min alaqwaali aqwaasha waxaa ka mid a ah aqwaasha almawjuudati oo ka soo aroortay canhum salafka oo wayajcaluha ay ka yeelayaan bacdu naasi dadka gobolkood ikhtilaafan iskhilaaf an yucabiruu salafku inay ka cabiraan can ilmacaanii macaanida bialfaadin lafdiyaal alfaadaasoo mutaqaaribatin isku dhowdhow laa mutaraadifatin aan isfangelayn faina taraadufa isfangalka fi luqati xagga luqada qaliilun waa ku yaryahay wa amaa fii alfaadi qur'aani qur-aanka alfaadiisa fa imaa naadirun inuu ku yaryahay wa imaa macduumun in la waayeey usan jirin waqalla waxaa yar an yucabara in laga cabiro can lafdin waaxidin hal lafdi bilafdin waaxidin aakhara lafdi kale aakharada anaa ku daray kuma jire macnahaan ku caddayna lafdi in lagu fasiro lafdi kale lafdigaasoo yu-addii gudanaya jamiica macnaahu macnihiisoo dhan bal iskabadaaya yakuunu fiihi waxaa ku sugnaanaya taqriibun soo dhowayn limacnaahu macnihiisa la soo dhoweeyo wa haadaa kaasuna min asbaabi icjaazi lqur'aani qur-aanka daalinta dadka uu daaliyey sababaha keenay ka mid tahay wuxuu ku leeyahay tafsiirka aqwaasha waxaa ka mid a ah dadka selafka ka sugnaato ka soo aroortay oo dadkuna ay moodaan ay dadka gabal moodaan inay iskhilaaf tahay ayaa macaani badanu leeyi marka waxa weeyaan jus macaanidii kamid aha mid sheega ah, waa macnihii haddeer aan soo sheegno oo kaleeto jus macnihii kamida lafdigan aaya lafdigan qur-aankaa ah. jus kamida macnihii sheega mid mid kalena jus kamiduhu sheega markaasay waxay moodayaan inay iskhilaafsan yihiin ay leeyihiin ah, saatana midaa ku fasiray sidaanaa mid ku fasiray mana iskhilaafsana mana iskhilaafsana maxaa yeelay wuxuu ku yidhi sideedaba qaacido guudu ku sheegay lafdi qur'aana haddii la yidhaha la fasiro oo lafdi kaloo carabiga ha lagu fasiro ma la heli karo lafdiga qur'aanka lafdi la macnee ma jiro lafdi qur'aanha la yidhaha ha la fasiro kelmad kaloo carabiga ha lagu fasiro ma dhici karta kelmadaas inay koobto macnihii lafdiga kala wata maba jiraba lafdi qur'aana lafdi carabiga la macne ma jiro marka lafdigaa lagu leeyahay macnihiisu waa saas waa soo dhaweyn macnihii qayb ka mid ah lagu sheeg wuxuu ku yidhi taasuna waa midda keentay qur inuu yahay mucjis mucjis macnaheeda waa maxay qof la imaan kara isagoo kale inuusan jirin ah, carab oo dhan inta isku tageenays hal aayad macno la kala imaan waayo ayagiyo fasaxaa oo carabiga ku hadla ayay waxa weeyaan hal aayad wax lamida la imaan waayo sababto ah waxaan jirinuu ku yidhi lafdi qur'aan ah lafdi carabigaoo la macno eg oo mudaabaqay kara oo marka la ilaahay hadduu hal lafdi sheego yowma tamuuru samaau mawran maalinta samadu wareegi doonto wareegin yowma tamuuru tamuuru markii la fasiri tago waxaa la leeyahay midaa fasira wuxuu leeyahay almawl alxaraka yowma tamuuru yowma tataxarak maalintay dhaqdhaqaaqayda waa soo dhaweyn ee macnihii ma dhamaystirno mawlka iyo xarakada waxa weeyaan xarakadu waa qayb mawlka ka mida ah. ha ma wada aha si kastood yeesho ma heli kartid kelmad qur'aana kelmad carabiyaho mudaabaqay ka ee waxa way macnihii ay tusaydaa un qayb sheegay si aad u soo dhaweydo taasuna waa marka sababka keenay qur'aanku inuu dadka caajis geliyo ka dalay cajsi waxa la haa inaadan waxaan awoodin inuu dadka ka caajis geliyo isagoo kale inay keenaan sababaha keenay ka mid marka waxa weeyaan qof kasta oo mufasir aayadda fasira macnaha lafdiga qur'aanka ah ayuu juz sheega mid kale waa dhada marka jus kale inuu sheego ama lafdi kale xoogaa soo dhaweeya uu sheego hadhow marka iskhilaafa dadka gablamoodaya mana ahan iskhilaaf ah mana ahan hmm, iskhilaaf wuxuu yidhi wa min alaqwaali aqwaasha waxaa ka mid a ah aqwaasha almawjuudati ka soo aroortay canhum cani salafi salafka oo wayajcaluha ay ka yeelayaan bacdu naasi dadka gobolkooda ikhtilaafan iskhilaaf ay iskhilaafeen waxaa ka mid ah an yucabiruu inay salafku ka cabiraan can ilmacaani macaanida bialfaadin lafdiyaal mutaqaaribatin isku dhowdhow Ah, alfaad macnuhu isku dhow yahay hataa yo tamuuru tataxarak haddii lagu fasiro waa ku dhowleh ah, waa ku dhowdahay waa arki doonaa laakiin macnaa kasii dheeraada oo mawrku waa ka waa ka dhaqdhaqaaq macno kale la socdaan w waa arki doonaa waxa weeyaan waa xaraka khafiifa sariica saddex macno isla wataa tamuuru waa dhaqdhaqaaqe haddana dhaqdhaqaaqaas waa mid fudud ee maahan Ah. oo aan la dareemen waa degdeg haddana waa waana fududya marka oo xoog oo qawi oo la dareemaayo maaha haddana waa degdega marka saddex macna isla wataa tamuuro hal miduu sheegay marka ninkii tataxaragu ku fasira taasna waxa weeyaan ilaahay weynaa macaanida uu qur-aanka alfaadiisa gelshay wey marka wuxuu ku yidhi an yucabiruu waa inay ka cabiraan can ilmacaani macaanida bialfaadin alfaad mutaqaaribatin macnihii soo dhaweynayda laa mutaraadifatin mutaraadifaadna waa nabi soo sheegnay mutaraadifa waxaa la ihahdaa alfaad badan oo hal macno tusayda sida asadun laythun qaswara waa nagi soo sheegnay qadanfar hal daatay wada tusayaan soo maa waxa la dhahaa asmaa badan asmaadiya badan macnuhuna waa mid ay tusaydaan ah, asmaadiya badan macaanida ay tusaydana waa mid ah. hmm. idaa tacadadat اlalfaad wataxada almacna macnihiiyaa mid noqday waxaana tacaduday alfaada markaasaa la yidhahdaa taraaduf markaas wuxuu ku yidhi marka mutaraadifo maaha marka la yidhaahdo tamuuru tataxarak marka lagu fasiro labadaas lafi isku macno maaha oo taraaduf maaha taraaduf waxa wey labada macno on kala macno badnayn labada lafi isku macno keenayo oon kala macno badnayn a la yhaha taraaduf taraaduf maaha ee waa taqaarub isku macno dhow yihi marka laa mutaraadifa lafdiga aayadda iyo lafdiga lagu fasiro isku macno maaha ee waa isku dhow yihin maxaa yeele wuxuu ku yidhi fa ina taraadufa taraaduf alfaad isku macno ah fi luqati xagga luqada qaliilun waa mid yar sideedaba luqada waa ku yari shaarixa maxamed saalax uthaymiin halkaas xoogaa waa tacqiibiyey wuxuu leeyahay luqada labaa loo qaybiyaa acyaan iyo macaani acyaan wax daatale masjid daatule waa nagan taabayna wax daatale iyo macaani caqli haddii la dha caqli waa magac soo maaha laakiin daat ba leeyihin la taaba karo ma laha naf ruuxaba aba mid a ah, ruux mid adiga kugu jirto daat mare mar waa kaa baxee sidaadaanad ad u taallanana kaa baxdo hadday kugu jirtana waa loo jeeda maaha ruux waa macne kugu dhex jira oo siriyo ilaahay garanayo dhowr kun iyo sideed boqol waa kuwa culamadu isugu khilaafay iyo ka badan maxaa loola jeeda ruux ruuxdu hay ka samaysanta soo ma jeedid marka waa ilaahay keliya garan kara oo waxaan mogtahay aan noloona dirsanba <laughs> marka alfaada wuuu leya wuxuu leeyahay asmaada acyaan iyo macaaniya loo qaybiya asmaada acyaanta ah waa ka buuxaa huy uthaymin waana ku badany sida asad oo kale asadun laythun qaswara hadanfar fiiri laakiin wuxuu macaanida alfaada oo asmaada asmaa lmacaani ah oo macnaha tusta kuma badna laakiin lafteeda waa laga heli karaa kuma badna laakin sababta wuxuu yidhi waxa weeyaan intaas asaga waa gudbay laakiin culimmada kale way sii caddayen waxay yidhahdeen labada lafdi oo lagu leeyahay waa mutaraadif badanaaba waxa weeyaan macno guud ayay wadaagaan macno guud ayay wadaagaan haddana waxna waa ku kala tegsan yihi kanuna macno aan kaas wadan wada kan kalena macno aan kan kale lahayn wata wax furuuqaha jira kutubulfuruuqa aad uga hadla oo fani dhan wey alfaada sumaadan garan waxaa dhici karta macno guulay wadaagaan labada lafdi mid kamid a ah aa macno gooniyana leh ah, hadda maalan haddaan sayfun idhaahno sayfun isagu birtaanu tusaa oo wax disha bis intaasuu tusaa waxaa lamid a ah, saarimun waa sayf dhinacaas waa kala miduu noqday soo ma jeedin laakiin macno dheerahda soo ma laha oo ah waxgoy ah, fiiri labadoodii waa mutaraadifaad oo waxay wada tuseen labadiiba birtaan wax dishay laakiin saarin wuxuu dheeraad leeyahay afka muhanad dhe marka sayfun iyo muhanad labaduba hal dhaatay wada tuseen laakiin muhanad wanagii soo ogaana maxay dheeraad la tahay hindiya in lagu sameeyey ama birteeda laga keeno marka waxa weya labada lafiyo lagu leeyahy waa mutaraadifka culamadu waxay dhahdaan macno guuday wada macnaha caamkaa ay wadaagaan sida seefnimada laakiin mid ka ah ayaa macno la dheeraad sidaas wey ee waxay dhahdaan laba lafdi inaan la helinaaba dhacdo culamada gabal oo waxa weeyaan hal macno inta wada tusa mid macno kale watana aan la helay ma badna yidhahd ma badna marka wuxuu yidhi shiiku fa ina oo inay alfaadu isku macno noqoto waxay ku kala duwan tahay aan la arag fi luqati xagga luqada qaliilun waa yariye waa ama fi alfaadi qur'aan qur-aanka in laba lafdi oo qur'aan ah oo isku macno ah lafdiguna inu kala duwan yaha la rabaa waa sida raybun iyo shakun oo kale laba lafdi oo qur-aanah oo lafdi ahaan u kala duwan macnahooduna hal mid yahay fa imaa naadirun inuu aad u yar yahay wa imaa macduum inuusan ku jirin labadaas waxama dhexay laba lafdi oo kastoo qur-aanka wuxuu ku leeyahay oo isku macno inay loo fahmay sida raybun laa rayba fiihi ama laa shaka fiihi fiiri shaki iyo rayb farqiya udhexayna Ah. macno guuday wadaagaan laakiin waxbay ku kala tegayaan ah. ama wuxuu yihi qur dhanba inaan laga helin dhacdo ama wax yar la helo ah. labada lafdiga qoran lakin carabiga kale waa laga helaa hmm. markaasu wuxuu yihi faimaa naadirun inuu aad u yar yahay qur-aanka ku yar waimaa laga waayo waqalla waxaa yar waa kana tan wuxuu rabaa inuu kuu sheego way yar tahay lafdi qur'aana inta lafdi carabiga lagu fasiro inay labada lafdi ismudaabaqeeyaan oo isla macno lama awoodo taas lafdi qur-aan marka lafdi carabiga lagu fasiro macnihii lafdiga qur-aanka qaybaa dhima waa lagu soo dhowdhowey markaasuu yihi waqalla waxaa yar an yucabara in laga cabiro can lafdin waaxidin hal lafdi bilafdin waaxidin lafdi kale hal lafdi waxaa ficneed cibaarada sida uu cuthaymiinba leeyahay bilafdin waaxidin aakhara in lafdi lagu fasiro lafdi kale in lagu fasiro lafdigaasoo yu-addii gudanaya jamiica macnaahu lafdigii qur-aanka macnihiisii Ah, lafdi carabiya oo gudanaya wada koobaya lafdigii qur-aankaa macnihiisii o dhan aada u yarta aada u yarta bal iskaba daaye yakuunu waxaa ahaanaya fiihi tafsiirka taqriibun soo dhowayn limacnaahu macnihiisa lasoo dhaweynaa tacbiirka marka la fasirayo laleeya lafdigan macnihiisu waa saas macnihiia soo dhawayna laakiin macnihiyaa la koobay ma ahan wahaadaa arrinkaas oo ah inuusan jirin lafdi qur'aana lafdi min asbaabi icjaazi اlqur'aani qur'aanka caajisgelinta uu makhluuqa caajisgeliyey sababaheeday ka mid a ah. sababaha makhluuqu ula imaan waayeen qur'aankan alfaad la mid ah taasaa ka mid a ah. oo maba jiro lafdi qur'aan ah lafdi la macno eg oo aan qur'aan ahayn oon qur-aanku adeegsan faidaa qaala qaa'il haddii qof yidhaahdo waa tanaan lafdi qur'aana oo la fasirayo lafdi ku macno dhow lagu fasirayo laakiin aan macnihii wada koobay wuxuu yidhi faidaa qaala alqaa'ilu qof hadduu yidhaahdo yowma tamuuru samaau samadu maalinkay wareegaydo mawran wareeg hadduu yidhaahdo mid fasiraya ina almawra wareegga lagu sheegayaa alxarakatu waa dhaqdhaqaaqa hadduu sidaas qof yidhaahdo kaana qowlkaas wuxuu noqonaa taqriiban macnihiio la soo dhoweeyey ee ma wada noqonaayo macnihio la koobay id cilladu waxay tahay aan u leeyahay macnihi waa la soo dhoweeyey almawru mawrku xarakatun waa dhaqdhaqaaq khafiifatun fudud sariicatun deg deg ah intaasuu wataa mawd marka xarako keliya dii lagu fasiray maxaa dhiman waxaa fudud fudaydkii khafiifkii iyo surcadiyaa dhiman sooma jeedi marka lafdigii laba macno eka laba macno eka laba macno eka id ciladu waxay tahay almawru mawr waxaa la yidhahdaa xaraka dhaqdhaqaaq xarakadaasoo khafiifatun fudud xarakadaasoo sariicatun deg deg ah taasaa la yidhahdaa ee mawrka ayu xaraka layskama yidhaahdo mawrka marka dhaqdhaqaaq fudud oo fudayd ah oo waxa weeyaan aan culays ahayn haddana degdegna ah weeye wakadaalika sidaasoo kale idaa qaala hadduu yidhaahdo alwaxyu waxyigu aliclaam weeye haddii waxyi la fasir tago oo lagu fasiro iclaam waa un soo dhawayna ma wada ahan macnihii waxyiga waxyiga macnihiisii ma wada sheegin sababtoo ah waxyiga macnihiisu saddex qaybooduu ka kooban yahay waa iclaam inuu yahay oo qofkaa wax la ogeysiiyo waana inuu khafi yaho qarsoonyahy waana inuu sariic deg degan yahay saddex macno asna leegi markaa dhola fasirayana carabiga hal carabiga kelimada lagu fasira waa owaynaa waa ogeysiinay waa laleeyahy ah. waa ogeysiinay marka carabi lagu fasirayo ah. ah, annaga soomaaliya mota waa waxaynaa waa u iskaga dhawaaqida Ah. arabigi lafkiisaan ku celin mogtay wa awxaynaa wa u waxyooni carabigiiaan ku celin anagu kelmadii carabigii ee kalmaana keenin kelmad kale anagu laakiin marka la kelmad kale hala keeno ah. ila carabigiian ku celin anagu mogta xataa soomaali sa wa owxaynaa wa u waxyoonay ah, waxyi waxyi aan ku celin laakiin kelmadii kelmad aan ahayn keen oo ku macnaa kelmad macnaha dhamaystiri karta lahel maa mid soo dhaweydaa la hela waa ogeysiinay laakiin ogeysiin walba lama yidhaha waxyi laysa kullu iclaamin waxyan Ah. iclaam kasta waxyi maaha ah, laakiin kullu waxyin iclaam waxyi kasta laakiin iclaam waa ku jira ah, ilaa iclaam iyo laba macnoo kasii dheeraadaa la dhaha waxyigu markaasu wuxuu ku yidhi marka qofkii waxyi ku fasir iclaam saddex macnoo waxyigu koobsanaya qayb ka miduu sheegay waa tafsiir biljuzi juz ka midu lafdigii ayuu ku fasiray alwayu waxyigu aliclaamu waa ogeysiin ow qiila wuxuu yidhi oo waxaynaa ilayka nabio waa kuu waxyoonay alirfasir markaasuu yidhi anzalnaa ilayka waa kugu soo dejinnay inzaalku waxyiga macnihiisii mudaabiqaha maba ahanba waa laazimba waa macno ka dhalanaya soo dejintu soo dejinta moogtahay haddii nabiga qur-aankii loo waxyoo la ogeysiiye hal la ogeysiiye mar haddii ilaahay xukmiyey ka dhalanayda in la lama ogeysiin marka macno ka dhalanaayada wey ee lafdiga macnihiisii mudaabiqa amaba ahanba waa laazimkii waxa ilaahay qadaray in nabiga la ogeysiiyo aayaddan ogeysiintii waxa ka dhalana marka waa in la soo dejiyo waa la keenay markaasaa la ogeysiina marka macno laazimahaba lagu fasiray haddii anzalna lagu fasirana marka fiiri marka wuxuu yidhi aw qiila hadii la awxaynaa ilayka anzalnaah waa soo dejinay ilayka aw qiila waxaa la yidhi waqadaynaa waa xugminay oo qadar ahaanaan u xugminay ilaa bani israa'iil ah, aclanaa waa ogeysiinay a ah, ah, lagu fasiray waa lagu fasiray haddee qadaa waxa weeyaan ogeysiin kaliya maa qadar ahaanaa loo xugmiyey waana la soo dejiyo ayagiyaa loo keenay waana la ogeysiiyey saddex macna isla wadata soo dejintu waa macno laazima macno dambeoo laazima wey iyaduna marka o iil hadii la waqadayna waxaan u xugminay oo qadar ahaan aan qadarka ku xugminay ilaa bani israaiila ey aclamna waxaan weysin hadii lagu fasilo iyo waamaalu dalika intaas wixii lamid ah fa haadaa kan kulluhu dhammaantiis taqriibun waa soo dhowayn laa taxqiiqun maaha xaqiijin kelimadda macnaheedii la dhamaystiray maaha ee soo dhowdhowayn wey maxaa yeelay hadduu ku sheegaa fa ina alwaxya waxyiga huwa iclaamun si degdega oo qarsoon in qofka wax la ogeysaa ah. la ihahda wayi saasaa la ee ogeysiinta kaliya oo mujarada lama yidhah wayi wlqadaau qadaha ilayhim reer banu israaiil loo xukmiyey akasu waa ka gaarnimo badan yahi min aliclaami ogeysiin waa ka gaarnimo badan yahi oo haddii iclaam lagu fasiray waa kasii khaasan yahay maxaa yeelay faina fiihi qadaha waxaa ku sugan inzaalan horta soo dejin ilayhim ayaga loo soo dejiyey kitaabkan xukunkaas loogu soo dejiyey reer banu iyo waixaan ilayhim in loo waxyooday markaas saasaa marka labadaas macnoo u wata marka hadii iclaam lagu fasiray iclaam kaliya maaha wlcarab carabta tudamiru way dhex gelidaa alficla ficilka macna alficli ficil macnihiis wa tucadiihi way tallaabidaa tacdiyatahu tallaabintiisa wa min hunaa sidaas daraaddeeda halida waa qaldamay man jacala qofkii ka dhigay bacda alxuruufi xuruufta gobolkeed taquumu inay istaagto maqaama bacdin gobol kale booskiis kamaa yaquuluuna siday u yidhaahdaan fii qowlihi laqad dalamaka waa ku dulmiyey bisu'aali nacjatika sabeentaada weydiisiga uu ku weydiistay ilaa nicaaji sabeenihiisa in lagu daro ey maca nicaaji kuwa ku fasiray waa qaldameeneen halkan wuxuu ka hadlaa masale naxwi ah qofkii aan naxwadii ubilownay waa iska dhegaysana maan wax weyn kama fahmaayo tan waxay laha masale naxwiya ah? waana basiida sidoo la iska yaqaano naxweelaydu iska tagaan waxay tahay waxaa jirta naxweelayda laba madhab wey madhab la reer kuufa iyo madhab la reer basra waxaana jira ficil kasta oo carabiga ka mid ah waxa weeyaan xuruuf uu ku gudbaa jirta oo loo isticmaala markii la tallaabinayo oo mafcuulka ku gaaro marmara marka waxaa la arkaa ficil uu ka dambeeya xuruuftuu ku gudbi jiray xarafaan ahayn markaasoo kale isku khilaafan hadda sa'ala ka a fiir middaan bisu'aalin soo maahan sa'aladaana ka mid a sa'ala laba mafcuulay toos mar u qaadataa waxaa la idhaha sa'alahu kada marna sa'ala mafcuulka koowaad inta qaadatay kan labaadna can ku gudubtaa sa'alahu can kada a la ilaa kuma gudubto sa'ala marka haddeerna ilaa ka dambeeyo markaasoo kale naxweeladu qorta isku galaan oo qolada reer kufa waxay yidhaahdaan tano kale waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan xaraf xaraf ka naaiba ah, oo ilaadaanu daraf kale ka naaibto ay ka naaibto ay yidhahdaan qolada waxa weeyaan reer basra oo naxwareedana waxay yidhahdaan maya ficilkan oo sa'alo ah aa ficil ilaada ku gudbaaya la dhexgeliyey macnihiis ficilkan sa'alo ah aa waxaa la dhexgeliyey ficil ku gudbaaya xarafkan ilaada ah marka tadmiin ay yidhahdaan ayagu labadaas madhabay kala qabaan sheikuna wuxuu ku leey waa madhabka saxdaah wuxuu yahay waxa wey madhabka reer basra oo ah ficilkaana waxaa la dhexgelinaa macno ficil kale macnihiis oo ku gudbi kara ilaada ah, sababtoo ah tasaruf iyo tajawuska xarafka iyo ficilka ficilka u dhow ah, in la yidhaha xarafkaana xaraf bedelay waxaa ka raw in la yidhaha ficilkiiya macnihiisi lagu sii tasarufo macno dheeraada ayadoo macnihiisii asalka ahaa joogaan a ah macno dheeraada lagu soo daro laakiin xarafka markaa tira xarafku ka naa'ib noqdo macnihiisi meesha waa ka bixeen ad leeda laakiin ficilka markaa tira ficil kalea la dhexgeliyey waxaad leedaha macnihii horena waa wataa macno kalena waa la dhexgeliyey marka iska macno iska basibasiida laakiin amilada xoogaa in lagu fahmaa dhici karta wuxuu yidhi walcarab carabtu tudaminu waa dhexgelidaa alficla ficilka macna alficli ficil macnihiis wa tucadiihi way tallaabidaa tacdiyatahu tallaabidiisa oo mafcuulka uu talaabayo wa min hunaa sidaas daraaddeeda qalida waa qaldamay من jacala qofka ka dhigay bacd alxuruufi qofka qolada qaldanta waa kuufiyiintii madhabkii reer kuufa weeye bacd alxuruufi xuruufta gabalkeed taquumu inay istaagi karto maqaama bacdin waxa weeyaan gabalka kale booskooda kamaa yaquuluuna siday u yidhaahdaan fii qowlihi laqad alamaka waa ku dulmiyey waxaa laga hadlaayey qisadii oo nabiyullaahi daawuud lagu imtixaanay waxa weeyaan hal ataaka naba'ul khasmi id tasawaru lmixraaba id dakaluu calaa daawuuda fafazica minhum qaaluu laa taqaf khasmaani baqaa bacdunaa calaa bacdin faxkum baynanaa bilxaq walaa tushdir wahdinaa ilaa sawaa'i siraad midaad doodii bilawda laba ninoo doodayo dhibaato dhex martaan nahaye cadli lagu kala xukmi yidhahdeen midaabaad hore ka bilaabay doodii markaasuu ina haada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacj kan waa walaalkay sagaashan iyo sagaal sageenooduu leeyahay sabeynta waa neefka idaha oo yadka ahon weli oo dhadiga kaasaa la idhahdaa najada sagaashan iyo sagaal sabeenuu haystaa marka marka waxa weeyaan waa idulmina wuxuu leeya anna hal xabaan leeya dulmiyu keeno wuxuu leeya halka xaba iigu dar boqolka ii dhamaystirmi anigiina xabad ma haysto markaasaa isla markii nabi daa-uud waxa weyan waa waa xanaaqay ninkaan bal fiiri hal sabeena lahaa oo laga qaadaayo iyo ninka sagaashan sagaal haysto ku darsanayo soomaalidu maogta waxay yidhahdeen nin qanada haystay cashada ugu daran meeshay yidhahdeen wey tiyuk la yaabay markaasuu yidhi laqad dalamaka isagoon warsan oon dhihin waryaa maxaa jira arrintaa lagaa sheega isagoon dhihin uu yidhi laqad dalamaka alla ilaha inay dulmi taw ku dulmiyey hadduu ku yidhi xabadda iigu dar baaba marka arrinta imtixaana awalba ahayd imtixaanay ahayd xukunkaan nabiga lagu la baraa sida wax loo xukmiyo xukminta waxaa mamnuuca inta qof dhegaysata inaad wax u xukmido adoon kii kale dhegaysan isla markiiba wuu gartay uu ilaahay u sujuudayba ah, waa rukuucay waana uu gartay inuu xukunkii ku gafay soo ma jeedid waa la tarbiyaynaa ilaahay baa tarbiyaynaa dhisay marka qisadana waa sidaas waa arki doonaa tafsiirkeeda ma ahan sida oo ay u fasiraan kuwa daalimiinta wax oo kale aad u qaldanay ay ku fasiraan nabiga lagu caaya ku fasiraan qaarkood laakiin hadd waqtigeeda ma joogna marka aayadda marka macnaheeda waxa weeye sidaa soo socota marka sidaana la leeyahy sa'aladaas ayaa waxaa la dhex gelinaa ficil ilaah ku gudba oo ah damma ku darid halkan sameyna sameynaha lagu soo daro taasaa lagu daraa marka waxaa la leeyahay laqad dalamaka waa ku dulmiyey bisu'aalihi weydiisiga uu ku weydiistay an tadumma inaad ku darto nacjataka sabeentaada halka xabbaa ilaa nicajii sabeenihiisa saasaa macnuhu noqona marka sa'aladaa waaa su-aasha waxaa la dhex geliyey dam ficil oo waa ilah ku gudba waa dam ah, marka laqad dalamaka waa ku dulmiyey bisuaalihi weydiisiga uu ku weydiisay ila bisuaali nacjatika waa masdaru mudaafu ilaa mafcuulihi mogta faacilkii keen marka bisuaalihi weydiisiga uu ku weydiistay an taduma inaad ugu soo darto nacjataka halkaagii sabeynaheed ilaa nicaji sabaynihiisa saasuu kugu ku gudub khalaas marka an tadumudaasa marka ku gudubta ilaada waana hadde asal inay ku gudubtaaba khalaas marka wuxuu yidhi waxa weya e ayag laakiin waxay ihahdeen laqad dalamak waa kudumi bisu'aali nacjatika sabeentaada weydiisiga uu ku weydiistay ilaa nicaaji maca nicaaji sabeenihiisi iyadoo la jiraan lamaba fahmi karo maogtay sabeenihiisi isagu ma weydiisane halka xaba igu soo daru yidhi soo maha hadda haddii la idhaahdo sabeentaada weydiisiga uu ku weydiistay ayagoo sabeenihiisii la jiraan macnihii aayadda miyaa cad laakiin ta waa ku dulmiyey markuu ku weydiistay xabadka igu soo dar saycadda taasaa cad wax isku dhowna ma laqad dalamaka waa ku dulmiyey bisu'aalihi weydiisiga uu ku weydiistay an taduma inaad ugu soo darto nacjataka halkaaga sabeena ilaa micajii sabayniisa saasuu ku laakiin midaan hore waa un iska carabka mariyo macno lagama fahmaayo laqad daramaku waa ku dulmiye bisuaali nacjatika sabeentaada weydiisiga uu ku weydiisay ilaa nacaaji maca nacaaji ayadoo sabeenihiisiina la jira sabeenihiisiyaa la jira xayta sabeenihiisa ma weydiisa ninkaa sabeenihiisa asagaaba haysta ee xabadda kusoo dar wey waxa uu weydiistay tanoo kale waa sidoo kale man ansaari falamaa axasa ciisa minhum alkufra nabi ciise markuu ka dareemay reer banu israa'iil inay ku gaaloobeen oo diinka alla diideen qaala wuxuu yidhi man ansaariya ii gargaaraaya ilallaahi nasanadana ilaa kuma gudubto nasanadu ilaa kuma gudubto marka maxaa l samayn aya waxay idhahdeen man ansaari yaa ii gargaaraya ilallaahi macallaahi alla la jirkiisa yaa ii gargaaraya macnahaas waa laga fiican yahy waxaa fiican in ansaarta la dhexgeliyo la dimni siiyo ficil ku gudba ilaada oo maxaa la leeyahay waxaa la leeyahay hadde waxaa la leeyahay ilaa ilaa ficilka ku gudba haddaad soo ogaato waa dama soo maaha asagii laftiisaan keenayna waxaan leenahay man ansaari yaa ii gar man hum daamuuna dheh man hum yay yihiin daamuuna kuwa ku soo daraya nasrahum gargaarkooda iyaaye aniga ii gargaarayaan ilaa nasrillaahi gargaarka alle uu ii gargaara yaa soo dara alle waaba ii gargaaraahe yaa kusoo darsaa gargaarkiisa saasa weeyaan aayad man hum daamuuna war yaa ku soo darsanaya nasrahum gargaarkooda iyaaye ay aniga ii gargaarayaan ilaa nasrillaahi iyaaye gargaarka alla ii gargaaraya yaa ku soo daraya gargaar u asaga ii gargaaraya saas weey marka dama meesha la gelina man hum dam man daamuuna waa iska dhigi kartaa man daamuuna nasrahum iyaaye ilaa nasrillahi iyaaye wataxqiiqu sida xaqiiqada maa macnihii weeye qaalahu ay yidhaahdeen nuxaat lbasra sida nuxaadda basrooleydu ay tiri weyde ee sida reer kuufa maaha wataxqiiqu xaqiijintu waxa weeye maa macnihii qaalahu ay yidhahdeen nuxaat lbasra oo min atadmiini ficilka in la dhexgeliyey ah ficil kaleeto fa su-aalu nacjati sabeenta weydiisigeeda yatadammanu wuxuu koobsanayaa jamcahaa sabeentan in waxa weeyaan lagu lala kulmiyo iyo wadamaha in lagu daro ilaa nicaji weydiisiga waxaa laga fahmaa aan ku darsado soo laga fahmi ma laga fahma macnahaasaa kudhex jira weydiisi haduu le war halka sabeena isii macnaheedu waxa w aan ku darsado aan ku darsadana waa damadii wey aan hadda soo qadanay ah. marka wuxuu yidhi fa su-aalu nacjati sabeen weydiisigeed yatadamanu wuxuu koobsana wuxuu keenayaa oo laga fahmayaa jamcahaa in lala kulminayo sabeenihiisii iyo wadamahaa in lagu darayo ilaa nicaji sabeenihiisii wakadalika sidaasoo kale u ahaaday qowluhu ilaahay qowlkiisa wain kaaduu gaaladu waxay ku sigteen yaftinuunaka inay ku fidneeyaan can iladii can kuma gudubto marka fatana fatana can kuma gudubto marka can ana laga dabamariye marka ficil oo can ku gudba ayaa laga maarmaana in la helo waxa weeyaan sada aa ku gudubta sada a ka ku gudubta marka waxaa laleeyahay wain kaaduu gaaladu waxay ku sigteen nabiga suubano la yaftinuunaka inay ku fidneeyaan oo fayasuduunaka kaa jeediyaan can iladii diinkii owxayna ilayka aan kuu waxyoonay marka anta waxaa ku talaabaya ficilkaas meesha laga fahmaayo oo ah fayasuduunaka wain kaaduu gaaladu waxay ku sigteen oo ku dhawaadeen layaftinuunaka inay ku fitneeyaan oo fayasuduunaka ay kaa leexiyaan can iladii diinkii owxayna ilaykaan ku waxyoonnay dummina fatanada waxaa la dhex gelishay macnaa inay ku leexiyaan wayasuduunaka ay ku leexiyaan taasaa la dhex gelishay marka yuziiquunaka amase yasuduunaka waa naga soo qadaranay waa naga soo qadaranay maalinka halkaa iska joogo allah subxaana wa tacala sala allahu calaa nabiyina